alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wcalى alih wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana waclimna ma yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waa kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi waالsunna adkaaru الsabaaxi wاlmasa waa adkaartii la akhrisanayay subaxa iyo galabtii guud ahaan ilaahay in la xuso gelin hore iyo gelin dambaba aayad qur-aan ayaa ku soo arooray axaadiis nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaatayna waa ku soo aroortay ilaahay wuxuu uhi wasabix bixamdi rabbika bilcashii walibkaar nazh oo ilaahay xumaan ka dheeree adigoo mahadintiisana ku dheehan bilcashiyi walibkaar gelinka dambe iyo gelinka horaba waxaa kaloo ilaha yihi fasubxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun waxa nasahan oo xumaan ka hufan allah markaa galabaysanaysaan iyo markaa waabariisanaysaanba ta macnaheeduna waxa weeye ilaahay nasaha oo xumaanka hufa oo wanaaggiisa sheega markaa galabaysanaysaan iyo markaa waa bariisanaysaanba waxaa kaloo ilaha yihi wasabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi wa qabla اlguruub ilaahay nasah oo xumaan ka dheereeyo ka uf adoo ilaahay mahadintiisana wada oo ku dheehan cadceedda soo bixideeda ka hor iyo cadceedda dhiciddeeda ka hor aayaadkaasi waxay tilmaamayaan ilaahay in la xuso lana soo xumaan laga dheereeyo gelin hore iyo gelin dambaba markaa salaadihii baa soo gelayo culimmadu ay u deliishadaan waayo waa xus ilaahay xuskii kale iyo adkaartii la akhrisanayay gelin gelinka hore iyo gelinka dambana iyaduna waa soo gelayaan xadiid abu daawuud iyo imaamu axmed iyo ay warinayaan anas ibnu maalik laga warinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi lian aqcuda maca qowmin yadkuruuna allaha tacaala inaan la fadhiisto qolo ilaahay xusaya min salaati alkhadaati xataa tadluca shamsu salaada subax dabadeed ilaa in dacdeedu ka soo baxayso ayaan aan ka jecelahay oo xaggayga looga kalgacayl badan yahay inaan afar nafood oo min waladi ismaaciil yacnii afar addoon oo caraba oo kuwii markaa ugu qaalisanaa addoommadaa inaan xoreeyo walian aqcuda maca qowmi yadkuruuna allaha tacaala inaan la fadhiisto qolo ilaahay xusaya min salaati alcasri salaada casar dabadeed ilaa an taqruba shamsu intay cadceeddu ay ka dhacayso ayaa axabu ilaya min an uctiqa arbaca min an actiqa arbaca waxaan taana ka jeclay inaan qolo la fadhiisto casar dabadi ilaa inta cadceeddu ka dhacaysa ilaahay xusaya ayaan ka jeclahay inaan afar nafood oo addoommaha uun wanaagsana inaan xoreeyo waxaa kaloo lafdiga wahaa imaamu axmed abi umaama isaguu ka warinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi lian aqcuda inaan fadhiisto adkurullaha anoo ilaahay xusi wa ukabirhu weynaynayo allahu akbar leh wa axmaduhu mahadinaya wa usabixu u tasbixsanayo subxaana allahi leh wa uhaliu laa ilaaha illa leh xataa tadluca shamso axabu ilaya taas ayaan ka jeclahay inaan xoreeyo laba addoommood ama wax ka badanoo min waladi ismaaciil waxaa kaluu yidhi casar dabadiina inaan dikriga aan wado ilaa inta cadaadku ka dhacaysaabaa xaggayga loo kalgacayl badan yahay inaan xoreeyo afar addoom baqoorood oo min waladi ismaaciil xadiidka markaa sanadkiisuna waa xasan kaasoo kale ayaa isagana abu yaclana uu warinayaa guud ahaan aayaadka iyo axaadiidaasiba waxay tilmaamayaan inay mashruuc tahay ilaahay gelinka hore in la xuso gelinka dambena la xuso marka adkaartii dee caamka hayda waa jiraan adkaar khaasahoo ay subaxa iyo ay leeyihiin galabtuna iyaguna waa jiraano waan arki doonaa waqtiga haddaba adkaaru sabaax la akhrisanayaa waxa weeye fajarka dambe ee fajru saadiqa la ydhaha salaada subax uu ku soo galo marka uu fajarka ayaa waagaasi dilaaco ilaa inta cadceeddu ay ka soo baxaysa weeye adkaaru lmasaa ayana waa salaada casar dabadii ilaa intay cadceeddu ka dhacayso ayana weeyaan weliba xikmadda salaada subax iyo salaada casar sunno dambe aan loogu yeelinna waxa weeye in adkaarta la akhriso oo salaada subax dabadeed sunno ma leh adkaartaasaa ka dambaynaysaa salaada casarna dabadeed sunno ma leh adkaartaasaa ka dambaynaysaa iyadoo ay sidaa tahay haddana ilaahay diinta inaguma cidhiidhyin ilaahay fadligiisuna miduu waasac yahay weeye qofku hadduu ilaawo ama ay dee waxba ku yimaadaan shuqul iyo caariduu ku yimaado oo dee uu dhammaystiri kari waayaba ama uu akhriyi kari waayaba yacni cadceedda ka hor intaanay cadceeddu soo bixin dee markay soo baxday kadib ayuu dhammaystiri adkaarulmasaa hadduu akhriyi kari waayo dee cadceeddu intaanay dhicin waxa uu dhammaystirayaa dee cadceeddu intay dhacday iyo salaada maqrib dabadii laakiin sida ugu wanaagsani waxa weeye adkaaru sabaaxna in waaga dilaaciisa ilaa iyo inta cadceeddu soo baxaysa la akhriyo adkaaru lmasaana salaada casar dabadi ilaa inta cadeedu ka dhacayso in la akriyo wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala alxamdu lilaahi waxdahu wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay waxdahu kelidii wasalaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyana calaa man nebi korkii aato laa nabiya bacdahu nebi ka dambeeya aanu jirin taa wax xadiid tilmaamayaa ma jiro laakiin waxa uu sheekhu yidhi waxaan ula jeeday inuu qofka muslimka ahi ku bilaabo adkaartan ilaahay mahaddiisa iyo ammaandiisa iyo salliga iyo salaamta rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadibna ilaahay inuu xuso oo ilaahay xuskiisa iyo haddaad baryaysa mar kasta waxa laga horraysiiyaa ilaahay mahaddiisa ilaahay ammaandiisa inaad nabiga sala allahu calay slam aad ku salidoo salaamto kadibna aad xuso ama ilaahay aada baryido sidaas ayaan markaa uga jeeday buu leeyahy alxamdu maa lilaahi ilaahay loo sugnaatay waxdahu xaaluu kelidii yahay wasalaatu amaanihi wasalaamu nabadgelyana calaa man nebi korkaato laa nabiya bacdahu nebi ka dambeeya aanu jirin wuxuu odhanayaa acuudu billaahi min ashayطaani arajiim acuudu billaahi waxaan maangelayaa bilaahi ilaahi min ashaydaani arajiim shaydaankii markaan la dheereeyo naxariista ilaahi laga dheereeyey baan ka magan gelayaa wuxuu akrinayaa dabeetana aayad kursi allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa taakhuduhu sinatu walaa nawm lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum walaa yuiiuuna walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmi ila bima shaءa wasica kursiyuhu الsamaawaati wاlard walaa yawuduhu xifdahuma huwa alcaliyu اlcaظiim aayad kursida acdama aayati fi lqur'aan ayuu akhrinayaa inuu markaa akhrinayo markaa ayad kursidana waxaa ku soo aroray xadiid alxaakim uu warinayo sheekh albanina uu tasiixinayo ayaa ku soo arooray waynu soo marnay ayad kursida akhrinteedu iyadoo la akhrinayo salaada kadib fadli gaara bay lahayd subaxii iyo habeenkii in la akhriyana fadli gaaray leedahay markaad sii seexanaysana fadli gaara bay loo saddexdaa meeloodba waa la akhrinayaa xadiidka imaamu lxaakim uu soo saaray ubay ibnu kacb ayaa laga warinayaa saxaabigaa la yidhaahdo waxa uu leeyahay ubay ibnu kacb wuxuu lahaa jariinu tamr yacnii meel timirta lagu angejiyo oo la dhigo ayuu lahaa dabeetana wuxuu helay ama ogaaday timirtiisii halkaa ugu jirta ku qalajinayo habeen walba nuqsaamay soo dhinmaysaa haben wax guranayana ma arko habeen habeenada ka mida buu dabeetana ilaaliyey waxa uun habeenkii dabeetana u soo galay wax inan yar oo qaangaadhahoo kale ah inan yar oo qaangaadhahoo kale waxabaa soo galay oo markaa guranayo waxan guranayay waxaasoo kaleba bimili gulaam almuxtalim dabeetana wuu salaamay salaandii ayuu ka celiyey wuxuu hi ajiniyun am insiyun waar meejin baa tahay mise insi wuxuu bal jinniyun meejin baan ahay bal waxaad i tusisaa gacantaada gacantii buu tusiyey fa yadu kalbin gacantii waaba gacan ay wa shacaru kalbin timihiina waa timo ay markaasuu yihi haakadaa khalqu ljin war abuurka jinkuma noocaasaa markaasaa wuxu uhi laqad calimat iljinnu annahu inahu laysa fiihim rajulun ashadu minii jinku waxay ogyihiin inaanu ku jirin mid aniga iga awood badan yacni ka ugu awoodda badan baan ahay markaasaa wuxu uhi maa jaa bika maxaa meeshan ku keenaad ka soo doontay haddaad jin tahay wuxu uhi umbinaa waxaa naloo warramay annaka tuxibu sadaqa miyow sadaqada inaad jeceshahay fa ji'naa musiibu min tacaamika maadaama ood sadaqada iyo waxbixinta jeceshahay dee waxaan doonay inaan raashinkaagan iyo timirtaada halkan kuu taalla maadaama oo aada jeceshahay sadaqada inaan wax ka cunno ayaan ugu talagal oo aanu imi markaasaan idhi buu ihi maa yujiirunaa minkum wariyo maxaa naga kiin badbaadinayaa bal haddaba waxaa naga kiin badbaadinayaa mar haddaa dee aad tihiin ummadda meesha nagula nool ee aanaan arkaynin dee waxnana soo gaadhsiin karaysa dhibaato sida raashigaygaaba dee ay isaga daldalaatay ee aada markaa isaga isticmaashay maxaa naga kiin badbaadinaya maxaa naga kiin ilaalinaya dhufayska aanu idinka gelaynaa ama hubka aanu iskaga kiin ilaalinaynaa muxuu yahay wuxuu yidhi taqra' aayat alkursiy min suurati albaqara ma akhridaa aayaddan aayad kursiga la yidhaahdee suurat lbaqara ka tirsan allaahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum qaala nacam ha waan akriyaa buu idhi oo waan aqaanaa aayaddaa wuxuuhi idaa qara'tahaa qudwatan ujirta mina xataa tumsiya haddaad aroortii akrido yacni waan waa nalaga kaa badbaadinayaa intaad galabaysanayso xayndaab baa ina dhex maraya waidaa qara'tahaa xiina tumsi haddaad akhrida markaad galabaysanaysana ujirta mina waa laga kaa badbaadinayaayo teedya ayayna soo kala dhex gelayaan xataa tusbixa ilaa intaad ka waa qaala ubay wuxu uhi faqadowtu ilaa rasuuli lahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan ku kallahayo fa akhbartu bidalika arrinkaasaan uga warramay faqaala sadaqa alkhabiisu kaa xumi run ayuu sheegay buuri shaydaankaa xuna aada la kulantay run ayuu sheegay buuri markaa waxaa halkan markaa fadligii ka mida dee ayad kursiga ah, haddaad subaxii akridana in shayaadiinta iyo jinka ilaahay kaa badbaadinayo haddii aada garabtii akhridana in ilaahay kaa badbaadinayo ayay aayaddu ina tusinaysaa macnuhuna waxa weeye innagoo hore u soo marnay qul waa acuudu waxaan magangelayaa billaahi ilaahi min ashaydaani arajiim baan ka magan gelayaa allaahu alla laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane allaha keligii ayaa cibaado xaqun oo cibaado mutay wax kastoo ilaahay sokadii la caabudaan mid baatilan waxba ka jirin weeye alxayu ilaahay ka nool weeye ee nolosha markaa xaqiiqada ah ee dhammayska tilan ay u sugnaatay ee aan cadam iyo la-aani aanay ka horraynin ee fanaa iyo dhammaansho iyo dhimasho aanay ka dambaynaynin ilaaha nool weeye alqayuumu ilaahay ka u taagan nafdiisa u taagan khalqigiisa maamulidiisa u taagan cid aan isagu u banahnayn khalqi oo dhamina u baahan yahay weeye laa taakhuduu ilaahay qaban mayso siratun lulo ama gamaanyo walaa noomun iyo hurdatoona ilaahay qaban mayso lahu ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waalardi samaawaad iyo dhul waxaa ku sugan dhammi isaga ayay u sugnaadeen khalqan wa milkan wa tadbiiran abuur ahaan lahaansha ahaan maamul ahaan ilaahay bay u sugnaadeen maa fi samaawaati waa fi lardi man da ladii waa keeka yashfacu ergeynaya cindahu ilaah agdiisa ilaa biidnihi ilaah idankiisa mooyaane cid ergeyn karta ilaahay hadal kala hormari karta ma jirto oo aan u idminin ciddii laakiin ilaahay u idmay inay ergeyso ee u fasaxay cid u ergeynayana ilaahay ka raalli noqday ayuunbaa ergeyn kartaa yaclamu ilaahay wuxuu ogayay maa bayna aydiihim khalqiga waxa ka horeeyay soo dhaafeen waxa ka horeeya mustaqbale ku soo socda wamaa qalfahum iyo waxa ka dambeeyay soo dhaafeenba ilaahay mid la socdaan waxba ka qarsoonin weeye walaa yuxiituuna ma koobayaan khalqigu bishayin wax min cilmihi ilaahay cilmigiisa iyo macluumaadkiisa iyo wuxuu og waxay markaa ka koobayaane koogiin ma jiro ilaa bimaa shaa wuxuu doono ee isagu ogeysiiyey ee uu rususha markaa usoo faray mooyaane ama cilmiga markaa daatadiisa iyo siwaadkiisa waxay ka ogyihiin ilaahay wuxuu ka ogeysiiyey mooye ma jiro waasica kursiyuhu kursigiisu waa u waasac noqday oo waa wada koobay alsamaawaati waalard samaawaad iyo dhulba waa wada koobay oo waa ka wenyahay walaa ya-uuduhu ilaahay mana cuslaynayo xifduhumaa samawaad iyo dhul ilaalintoodu ilaahay culays kuma hayaan ilaahay isagaa dhulka saa u goglay ilaahay isagaa yaa cirka saa u sarraysiiyey ilaahay isagaa saa u kala bixiyey ilaahay isagaa maamulaya oo haya wa huwa ilaahayna alcaliyu ka sarreeya ee markaa culuwi daata ee khalqigiisa ka soocanee fowqa carshiga ka kor noqday weeye ka markaa qahrid iyo socodsiin wuxuu doona ku socodsiiyo sarreeyo weeye ka markaa qadarahaan u sarreeya weeye alcadiimu ilaaha weyn ee wax ka weyne aanay jirin weeye taas ayuu markaa akrisanayaa gelin hore iyo gelin dambaba oo ilaahayna markaa uu kaga badbaadinayaa shayaadiintii waxaa kaluu akrinayaa saddexdan suuradood ee mucawidaadka laha bismi illaahi araxmaani iraxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدح ذا سورة أيها أغرنيا ثلاث مرات صدح جير ayuu saddexdaas suuradoodna u akhrinayaa inuu saddexdaas suuradood saddex jeer akhrinayo ayadana waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi iyo ayaa warinaya waxaana laga warinayaa xadiidka cabdillaahi bnu khubayb la yidhaahdo sanadka xadiidkaasina waxa weeye mid xasana weeye culimo badan marka ay ku tilmaameen xasan inuu sanadkiisu yahay lafdiga abu daawuud baa waxaan u ahaa oo cabdillaahi ibnu khubayb laga warinayo waxa uu leeyahay habeen roob iyo mugdi darani jiray ayaanu baxnay annagoo rasuulka ilaahay sala allahu alay slam raadinayna si uu noo tukiyo dabeetna waan soo gaadhnay buuri dabeetna markaan soo gaadhnay buuhi asallaytum miyaad tukateen deetna waxba maan odhan buuri markaasuu buuhi qul waar hadaloo dheh waxba maan odhanin dabeed haddana wuxuu hi qul waxba haddana maan odhanin haddana wuxuu hi qul markaasaa nii yaa rasuullahi ma aquulu maxaan idhaahdaa markaasuu ihi qul huwa allaahu axad waalmucawadatayni qul huwa allaha suuratu likhlaas iyo labadaasule suure mucawadataynka dheh xiina tumsi markaad galabaysan wa xiina tusbixu iyo markaad waabariisan halaada maraatin saddex jeer ayaad odhanaysaa takfiika way kaa kaafin min kulli shayin wax kasta way kaa kaafinaysaayo akhrintooda ayaa ilaahay wuxuu kaaga kaafinayaa wax kasta oo xun oo ku dhibaataynaya ama way ku kaafinoo waxyaalihii kale ee aada akhrin lahayd ayay markaa kaa kaafinayaanoo ay kaaga filaanayaan macnuhuna innagoo hore markaas u soo macnaynay waxa weeye bismi illaahi araxmaan raxiim bismi illaah ilaahay bismi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanayaa qul waxaa tidhaha nebi maxamedow hadday qoladii gaalada ahayd ku yidhaahdeen rabbiga nasabkiisa iyo abtirsiintiisa noo sheeg ama noo sifeeyo noo tilmaan hadday ku yidhaahdeen qul waxaa tidhaha huwa rabbigayga ay weydiinaysaan allaahu alla weeye ama huwa xaar iyo shan allaahu ilaahay axadun mid keliya weeye ama wa isagu allaahu ilaahay axadun mid keliya weeye oo cid ku lamaani aanay jirin oo magacyaalo u wanaagsan leh oo sifaad sare leh oo wax ku matela iyo wax ugu dhigmaatoona aanay jirin allaahu ilaahay assamadu ka loola qasiyo loola soo aado xawaayij iyo baahi oo dhan weeye kadadq cidda dhulka ku nool badaha hoostooda cidda ku nooli yacnii samaawaad cidda ku nooli kay markaa baahiyahooda iyo waxay u baahan yihiin oo dhan ay ula soo qasiyaan ee ay u baahan yihiin ee isagu cidnaba aanay u baahnayn ee ilbidhiqsi aanay markaa ka gaabdoomaynin weeye lam yelid ilaahay ma dhalin oo cidi ma dhalin lam yalid ma dhalin ilaahay walam yulad isagana lama dhalin lam yalid ma dhalin walam yulad isagana lama dhalin walam yakun ma ahaanin axadun midna kufuan lahu walam yakun lahu kufuan mid u dhigmay axadun midna ma ahaanin hadday magacyadiisa tahay hadday awsaabdiisa tahay hadday afcaashiisa iyo wuxuu samaynaya tahay ilaahay cid ugu dhigantaa ma jirto oo khalqigiisa ciduu ka shabaha ma jiro yacni laysa ka midli shay huwa samiicu lbasiir bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa aliya arraxmaani naxariista ballaadhan naxariisanaya naxariista ballaadhan lahaa alraxiimi allihii naxariistiisa markaa khalqiga gaadhsiinayey amihe allihii arraxmaani naxariista markaa caamkaa naxariisanayey ee naxariistiisa adduunyo cid walba gaarsiiyey alraxiimi allihii naxariista khaaskaa naxariisanayay ee muminiinta u gaarkaa qiyaamaha allaha magaciisaan ku bilaabanaya qul waxaad tidhi acuudu waxaan magangelayaa oo aan qabsanayaa birabbi lfalaqi subaxa rabbigiisa ilaaha subaxa kala dilaaciya ee xabadda firiga dhulka la geliyo kala dilaaciyo nabaadka ka soo saara ee lafda lagu rido dhulka kala dilaaciyo geedka ka soo saara ee subaxa iyo iftiinka mugdigii ka dilaacinaya ka soo saaraya rabbigaa ayaan maangelaya falaq waxaa kaloo la yidhi khalqiga min shari maa khalaq wuxuu abuuray oo dhan sharkiisa ayaan ka magangelaya hadduu ins yahay hadduu ji yahay hadduu xayawaan yahay waxa uu abuuray oo dhan sharkiisa ayaan ka magangelaya waayo ilaahay saa gacanta ku haya wa min shari kaasiqin habeen sharki ayaan ka magangeli idaa waqaba markuu madoobaado waayo xilliga habeenku markuu mogaa madoobaado ayaa habar dugaag iyo markaa wax socda iyo waxa maarta iyo mu'di iyo wax wax dhibo o dhammi iyo markaa shayaadiin oo dhammi ay dibadda u soo baxaan xilligaa habeenku markuu madoobaadana waxa ahaanaya ee dhexdiisa ahaanaya ayay sharkooda ilahi u kaa wa min shari nafaathaati dumarka sixiroolayaasha ah ee ku tufa filcuqadi guntimaha xarkaha iyo waxay isku gungunteen yacnii wax ku dufe ee ku akhri ah kuwaana waan kaa mahangelaya ama nafaha laga wada ama kooxaha ama dumarka wa min shari xaasidin xaasid shargii ayaan kaa maangelayaa ilaa xasada marka uu xasadkii bilaabe eh xasadkiisii uu la soo banbaxo xaasid waxaa la yidhaahdaa waa qofka doonaya nicmo ilaahay uu qof siiyey inuu ka qaado si alliyaaliyo si uu awoodu qofka u waxyeelayn kara soo nimcada iyo waxa ilaahay siiyeyna uu markaas uga tiri lahaa igu u dhaafin lahaana ku soconaya falowgeed qabanaya kaas ayaa la dhaha xaasi ama ha doono nicmadaa ilaahay inuu isaga ku soo wareejiyo ama ha doono in ilaahay un isaga un ka qaado waa qof markaa ilaahay dagaal kula jira oo ilaahay qeybtiisii aan ogolayn waxaa ka mid a caa iyo kaa markaa wax ee qumayga ah ayaa markaa ka mid mida ah. kuwaas markaa sharkooda ayaan markaas ilaahay ka magangelayaa dhabaadeen qul acuudu bismi illaahi araxmaan iraxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanayaa alliya raxmaani naxariisanayay naxariista markaa ballaadhan ee waasica ilaahay naxariisanayay ayaan markaa magaciisa aan ku bilaabnay alraxiimi allihii naxariisanayey markaa naxariista ee khaaska ilaahay naxariisanayey ama naxariistiisa markaa khalqiga gaadhsiinayey ilaahaas ayaan magan gelayaa oo aan markaa magaciisa aan cuskanayaa qul waxaad tidhaah nebi maxamedow acuudu waxaan magangelayaa oo aan cuskanayaa birabbi nnaasi dadka rabbigoodii kii abuuray ee arrimahooda maamulayay ayaan magan gelayaa meliki naasi dadka maaligoodi iyo kiiraha iyo boqorkooda ahaa isagu ku tasarufayey ilaahi nnaasi dadka macbuudkooda ahaa ilaahay xaqa ahaa ee ay caabudayeen ahaa min shari lwaswaasi waxaan ka magan gelayaa waswaaska sharkiisa waswaaska shaydaankaa laga wadaa waswaaskuna waa masarkii bimacnaa waswaaska soconaya ahaa gebigiisu wuxuu la soconaya waswaaska u ahaa ama waxaan ka magangelayaa min shari اlwaswaasi min shari shaydaani di lwaswaas shaydaankii waswaaska lahay wax waswaasinaya ama alwaswaas almuwaswis baa looga jeedaa kii waswaasinayey ee cod aan la maqlaynin shubahaadka iyo shukuugta qalbiyada ku tuurayey dadka markaa xumaanta uqarxi u qurxinayay yacnii wanaaggana markaa ka weecinayay kaas ayaan magan gelayaa alkhannaasi ee gabashada iyo dhumashada badnaa marka uu addoonku rabbigii xuso gabbanayay ee markaa dhuumanayey alladii kaasoo yuwaswisu fii suduuri nnaasi dadka laabahooda waswaasinaya ee shubahaadkiiyo shagiga ku tuurayay kaasoo wax waswaasinayo min aljinnati jinka iyo wannaasi dadka ka ahaaday ayaan ilaahay ka magan gelayaa dheh salaad maraaddii saddex jeer ayuu markaa sidaa odhanayaa waxaa kale oo u odhanayaa asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah walxamdu lilaahi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir asbaxnaa waa waa bariisanay wa asbaxa milkigii iyo lahanshiina ilaahay buu waa beriisay walxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane waxda waxaaluu kelidii yahay laa shariika lahu waaluma sugnaanin lahu lmulku milki isaguu u sugnaaday walahu lxamdu mahadina isagay u sugnaatay wahuwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun waa mid awooda rabbi as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa khayra maa fii hada alyowm maalintan khayrkeedaan ku weydiisanaya wa khayra maa bacdahu waxaa ka dambeeya khayrkiisaan ku weydiisanaya wa bika waxaan kaa maangelayaa min shari maa fii hada alyowm maalintan sharkeeda waxaa ku dhex jira shargiisa wa shari maa bacdahu waxaa ka dambeeya shargiisa rabbi acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min alkasali wahsi wa su'i lkabari gabow xumaan weyne xumaanteed baan kaa maangelayaa rabbi acuudu bika waxaan kaa magangelaya min cadaabin fi nnaari cadaab naarta wa cadaabin fi lqabri ayaan kaa magangelaya wa idaa amsaa markuu galabaysana qaala wuxuu odhaya amsaynaa waa galabaysan wa amsa almulku lilah wa idaa amsaa qaala wuxuu odhaya rabbi as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra maa fii haadihi leyla habeenkan waxa ku sugan khayrkiisa wa khayra maa bacdahu waxaa ka dambeeya khayrkiisa aan ku waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa fii hadihi leyla habeenkan waxaa ku sugan sharkiisa wa shari maa bacdaha iyo waxa ka dambeeya sharkeeda ayaan kaa magangelayaa ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim ayaa xadiidkan warinaya oo uu ka sugnaaday waxaa kaloo warinayay imaamu dabaraani baa kitaabkiisa adducaa isagana ku warinaya weliba sanadka dabaraanina yacni alxaafid ibnu xajarna markaa xasan ayuu sanadkiisa uu ku sheegay saxaabiga laga warinayaana waa saxaabiga weyne cabdillaahi ibnu mascuud ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay cabdillaahi ibnu mascuud kaana rasuul lahi salى اllahu alayh wasalam idaa amsaa wuxuu odhan jiray amsayna wa amsa almulku lilah walxamdu lilahi laa ilaha illa waxdu laa shariika lah ayuu odhanayay weliba lahu lmulku walahu alxamdu wahu calaa kuli shayin qadiir allahuma inii asأaluka khayra hadi leyla wakhayra maa bada waacuudu bika min shari ma shari hadihi leyla wa shari maa bacdaha allahuma ini acuudu bika min alkasali wa suui اlkibari allahuma ini acuudu bika min cadaabi fi naari wacadaabi fi اlqabri ayuu odhanayay riwaayada muslimkuna markaa saas ayay tilmaamaysaayoo min alkasali walharami wa suui اlkibari ayuunbay markaa ay raacisay oo ay ku dartay riwaayada dabaraani isaga bara bna caazib maa laga warinayaa waxa uu leeyahay kaana nabiyu sala allahu alay slm idaa asbaxa qaala mid yidhaah asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah walxamdu lilahi laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah allahuma inii as'aluka khayra hada alyowm wa khayra maa bacdahu waacuudu bika min shari hada alyowm wa shari maa bacdahu allahuma inii acuudu bika min alkasali walkibari wacadaabi alqabri riwaayada dabaraaniguna markaas sidaas ayay ahayd derisku halkaa inoogu joogo macnaha ducada markaa deriskeenna dambe ayaynu raacinayna insha allahu tacaala